amaa bacd waxaa inoo dambaysay kelimadii ku saabsanayd bidcat altaqriib bayna aladyaan xalay xalqadii tagtay waxaynu soo maray macaalimta iyo muuqaalada ay bidcadani leedahay waxaynu soo tilmaanay usuusha taariikhiga ah ee ay ku taagantahay ee ku dhisan tahay bidcadani waxaan kaloon soo tilmaannay majaalaadka iyo tadbiiqeeda camaliga meelaha uu dhaco iyo masaa-ishu khuseeyo waxaan kaloon tilmaannay usuusha ay ku taagan tahay iyo raakaa'isdeeda muctaqadaadka iyo khasaa'isteeda kelimada wixii ka hadhsanaa baan caawa inshaa allahu tacaala gebagabaynaynaa oo markaasi saddex mas'alo ah saddex mas'alo ku soo kooban doona inshaa allahu tacaala inaan tilmaanno asharu daaciin almuntasibiina ila alislaami ila hadi albidca dadka u caansan ee dadka ugu yeedha bidcadan ama ka qayb qaata ama xubnahaba ka ah islaamkana sheegta masalada labaad xukmulmushaaraka in la wadaago ama laga qayb qaato bidcadan iyo mashruucyadeeda xukumkiisa ay masaladaa leedahay xukumkeedu iyo dad ka qayb qaato xukumkooda waan tilmaamayna waxaynu tilmaami doonnaa insha allahu tacaala si kooban siday ardadu u muraajaceeyaan kutubta laga qoray masaladan iyo wixii la halmaala gabagabaduna dardaaran kooban baynu ka dhigi doonnaa insha allahu tacaala masalada koowaad dadka islaamkana u nasab sheegta ama culummadaba sheegtee dadka ugu yeedha ee bidcadan ayada ah waxaa mudan in la baraarujiyo inaysan hal xugum qaadan karin ama hal nooca aysan wada ahayn waa kala duwan yihiin laysuu calaa darajatin waaxida dadka muta'ahiriinta ah ee bidcadan ku ta'ahuray ama ka qayb qaata inxiraafkooda fikriga iyo kacaqadiga ah ma sinno ayaga labtirkooda aqoontooda iyo mustawada cilmiga ama sinno minhum waxaa ka mid ah nin caalim ah ama faqiih ah oo markaasi khaldamay xadgudbaynah waaqaca maynta aan ku jiro culayskiisa markuu xamili waayo iyo mashaakil fara oo mucaqadaad ay ku yimaadeen xagganna ay qabatay qandhadii ahayd in shubahaadka iyo ee waxa islaamka laga sheegay la difaacee xumaan ah islaamkana ee loo muxuu ahaaye la difaaco laga difaaco shubahaadka iyo abaatiisha iyo khusacbalaadkay gaaladu la yimaadeen xaggana intii la soo riixay la keenay amaama aliclaam ee qanawaadkii fadaa'igahaa iyo waxoo dhan baa lagu soo qoro sheekh hebel la yidhi nin noocaasu waxaa ka mid ah marka zallad bihi alqadamu fii qadiyatin aw qadiyatayni bismi maslaxati dacwa nooca waa jira waxaa ka mid a ah nin saxafi ah oo jaahil ah oo wuxuun qoro kaatib ah marka faqiirna ka alculuma sharciya aan haynin lada alcaamano loo yaqaana alkaatib alislaami aw almufakir alislaami waxaa ka mid a ah raggaasi minhum caqlaaniyun haalin fi caqlaaniyati laa yara alkitaaba wa sunnata marjiciyatan cinda alikhtilaaf wuxuuna ka duulaa fikrado iyo aragtiyo ku salaysan caqaa'idda reer galbeedka iyo almadrasa algharbiya alxadiida minhum waxaa ka mid a ah azindiiq almutasatir bismi alislaam nin zindiiqoo murtad ah ama munaafiq ah ama kaafir asli ah oo magac islaam ku e, gabraarta kuna ugaadhsadaa ka mid ah una khidmaynaya masaalixdii bilaadiisa u khidmaynaya bismi lislaami wa bisayf lislaam wa lisaanihi sida roja garudi ninka loo yaqaana faransiiska ahaa dayib waxaa ka mid a ah min ashri daaciin ila hada alfikr markaynu u gudubno cumuuman alandima alxaakima fi lcaalam alislaami dowladaha iyo maamulada ka jira caalamulislaami oo dhanba waxay u khidmeeyaan kana qayb qaataan si toosa iyo si aan toos ahaynba fikraddan iyo madaynta diimaha waxaase mudan in la baraarujiyo anugu maanta maana mutaabacaynin bacdu talaba waxay ii sheegeen in maanta laga furay mu'tamar aad u ballaadhan dowx laga furay mu'tamar aad u ballaadhan oo lagaga hadlaya diimaha midayntooda yuhuuddii nasaaradii islaamkii buudiyihii hinduuskii kulli ay ka soo qaybgalahayaan in maanta laga furay dowxa ayaa hadda mar dhow la ii sheegay anuu maana mutaabacayn oo muntasaf alyowm jaziira maanta ay kusoo qaadatay hawshaa ma jirta ayb ashri daacin marka adduwal alxaakima alandima alislaamiya maanta ayaa kamida mida fi lcaalam cumuuman wayna ka qayb qaataan amaa acyaanta marka loo soo gudbiya afraada ee la magac dhabi karay si toos uga qayb qaatay waxaa kamida wadaadka xal aynu soo sheegaynay jamaaludiin alafqaani waxaa ka mid a asheekh maxamed cabda waxaa ka maxamuud aburiya kitaab buu leeyahay layaa diin ullahi waaxid oo hawsha aad iyo aad ugu difaacay kuna taageeray waxaa ka mid a maxamed ibnu saciid alcashmaawi baa kamida waxaa ka a cabdulatiif hazaali lahu kitaab bule nadaraatun fi ddiin oo hawsha asna uu ku difaaco moxamed camaara ninka loo yaqaana shaytaanka ee caalamka hadda wareeriyey baa ka a ragga asaga ah lahu kitaabun alislaam walwaxda alqowmiya ayuu leeya mashruuca uu kaga hadlo waxaa ka mid a ninkan saxaafada caalamka buuxshay fahmi huweydi sindiiqaas ayaa kamida lahu kitaabatun kaiira fii hada sadad qoraallo fara badan iyo maqaalaad buu le qadiyadan uu ku taageero waxaa ka mid a moxamed ataalibi attuunisi baa ka mida waxaa ka mid a sacad khuraab nin la yidhahda asaguna oo abxaad dhowra ku leh fi lxiwaar alislaami almasiixi waxaa ka nin la yidhaahdo baa ka mid oo kadibna baashan ninka ama aad iyo aad buu u difaacay taageere howlwadeennaha ah waxaa ka mid a cabdicasiis kamil nin la yidhaahdo waxaa ka dr yusuf doctor yuusuf alxasan eh, baa ka mida doctor yuusuf alqardaawi wuxuu ku leeyahay juhuud buu ku leeyahay fi hadi qadiya buu ku leeyahay tasubu lisaalix اlmushrikiin wاlmurtadiin eh, wuxuuna ku jiraa min adaaciina korka marka laga fiiriya ila hada alfikra cumuuman wa min jahaalaati waxaa ka mid a inuu qabo oo taqriiriyo manaatu alwalaa'i walbara aw manaatu almucaadaati lilmushrikiina waalkaafiriin wuxuu ku xidhan yahay muxaarabatum lilmuslimiin gaalku sidiisuba hadduusan kula dagaalamaynin oo col uusan ku ahayn alwalaa baa la siin oo in la xidhiidhiyo oo muwaalaad la siiyo oo la jeclaado oo muwaddo la siiyo way bannaan tahay gaalka la goynhayo ee alwalaa walbaraa laga qaadan waxaa weeye waa gaalka muxaaribka ah waa bidca markaas uu asagu la yimid jeebkiisa uu ka keenay wey ilaahayna subxaanahu wa tacaala fii kitaabih nabiguna fii sunnatihi wa ijmacu lmuslimiin manaatu lwalaa walbaraa waa cala alcaqiida caqiidaday ku dhisan tahay kufrigu manaadku weeye waa kufriga ruux marba hadduu kaafir yahay in la gooyo oo la noco oo laga bari noqdaa waajib ah markuu kaafir yahay aan musaalim ah waadan la dagaalamayni dilina maysid kuna xadgudbi maysid laakiin jeclaan maysid inaad u xisaanfasho almucaamala aldaahira bilkaafir almusaalim iyo wadaadka waxaa iskaga khaldamay aslu caqiyat alwal walbaraa aslu caqiyat alwal walbaraa waxay ku xidhan tahay manaadkeeda waxaa weeye cala alkufr waaliimaan ruux iimaan laga helo tuwaaliihi ruux gaalnimo laga helo oo kaafira ah, waad ka beri noqon waadna lilo coloobi haddaada intaa lagaa waayan adaaba ah. idan cadaawadii ficliga ahayd ee gacanqaadkii iyo dilkii ayaadan joojinaysaa markuu ruux usan kugu xadgudbayno oo kaafir musaalim u yahay ama muxayid u yahay wixii ba wadaadka iskaga khaldamay fa khallata bayna almucaamala aldaahira fii xaqi almusaalimiin wa bayna almuwaalaati almuxarama fi jamiici alkaafiriin wixuu dhan buu isku khasay waxaa ka mid a cabdasalaam nin la yidhaahdo sacuud almawla baa ka mid a doctor ridwan asayid baa ka mid a doctor xasan aturaabi zindiiq baa ka mid mahdi shamsudiin ba ka mid a xasan ismaaciil nin la yidhahda ka mid a subxi saalix baa ilaa aakhariin laa yaxsurhum alcad walixsaa nimanka niman aad u fara badan oo duba oo dakaatira oo mashaayiikha oo caalamka adaacadihiisii buuxiyey oo ka war badan oo labada qowl abuur ka sii daynhaya ayaa hawshaani howlwadeenna ka ah, xubnana ka ah gabagabadu waxaa weye mashruucaani mashruuc aad u ballaadhan weeye mashruucaan kufriga ah waxaa la qabtay asaga dartii loo qabtay shirar aad u waaweyn caalamka dhammaan ama waddan islam ha noqdo ama wadan gaal ha noqde laga bilaabay kun sagaal boqol taariikhdan gaalada ilaa naynti eidkii hadda ahayd waxaa la qabtay saddex boqol iyo sagaal toban shir baa loo qabtay qadiyadan saddex shir oo waaweyn oo caalami ah ayib waa ninty-eidkii intii ka dambaysay ayaguna dee boqol ku dhow baa dhacay laakiin ima tiro koobno waxaa tiro kooban e, kun sagaal boqol soddon iyo shantii ilaa ninty eidkii inta shire loo qabtay qadiyadan in diimaha lagu mideeyo oo lagu mataaneeyo oo la walaaleeyo oo hawshaa lagu baabiyo caqiidadii alwalaa walbaraa muslimiinta iyo gaaladuna ay si fiican isu dhexgalaan oo weylaha laysku furayo lo'da oo layswada dhaadhiyo hawshaasi waxaa loo qabtay saddex boqol iyo sagaal iyo shir shir shirweyne baa loo qabtay waa mu'tamaran caalamiyan jamiica almanaatiq alcaalam baa lagu qabtay waxaa u shaqeeya mashruucaani inta hadda aynu ognahay u shaqeeya hay-ada waaweyn iyo jamciyado shirkado waaweyn oo dhan boqol iyo labaatan shirkadood boqol iyo labaatan e, munadamo ama mu'asaso ama jamciyad baa ku hawlan fan iyo dhaqaan lagu siiyo hawlaha inay qabato waa boqol iyo labaatan mu'asasa waa jamciya caalamiya hawshaa marka hawl sidaasa wey dadkaasaa ku hawlan xukumkoodu intaa hawshaa ku hawlan inta ka qaybqaadatay iyo jamciyadu gadaal baynu ku sheegi doonnaa haddaynu soo gudubno xukmu lmushaaraka fi tarwiiji hadihi albidca alkufriya nulakhis fii bunuud arrintaa xukumka ah dhowr qodob baan ku eh, ururaynaa insha allahu ta qodobka koobaad ka caqiida ruux muslima ah, markaynu ka hadlayno ruuxa muslimka wuxuu aaminsan yahay caqiida aan shaki aqbalin iyo dareen midnaba ariiqa keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u furan ilaahay lagula xidhiyo lagu caabudo waa ariiqu muxamadin salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaq diinta iyo xaqa mutlaqa ahna waxaa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta nebi maxamed buuna ku urursan yahay bacda bictati muxamed waddo kale iyo tariiq kaleo alla ka dhaco alla gala ama diin saxiixoo ilahay lagu caabudo oon ariiqatu muxamed iyo diinu muxamed sal l slam ahna ma jiro in yar intaa ninkii ka shekeeya kaafir bilahi alcadiim weeye ninkan muxamed rumaynin salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa bimaa jaaa bihi aan rumaynin jumlatan wa tafsiilan tafsiila intuu ka garanhaya ah jumlatana duuduub aan la kala reebaynin ah ninkaasi waa kaafirun mukhalladun fi nnaar taxrumu muwaalaatuhu wa tajibu mucaadaatuhu waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi diin aan tan islaamka ka ahayn ninkii doona ama la yimaada laga aqbali maayo aakharana kuwa khasaaray naarta galayo ku jira fa in aamanuu bimili maa aamantum bih faqad ihtadow wain tawallow fa inamaa hum fii shiqaaq dadka gaalada adduunka joogoo dhanba hadday rumeeyeen waxaad rumayseen oo kale tawxiidkii iyo diintii iyo nebi maxamed oo dhan ay la yimaadaan waa hanuuneen haddii laakiin hawl kale ay la yimaadaan gaalnimo iyo kufri bay dhex fadhiyaan qul yaa ayuha annaas innii rasuulu llahi ilaykum jamiica aladi lahu mulku الsamaawaati wاlأrض laa ilaha ila huwa yuxyi wayumiit faaaminuu biاllahi warasuulihi الnabiyi اlumiy aladi yu'minu biاllahi wakalimaatih waاtabicuuhu lacalakum tahtaduun rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uunkao dhan baa loo soo diray waa khaatamu اlanbiyaai wاlmursaliin diintiisa cid aan qaadanin ama aan soo gelin oo aakhariya adduunba badbaadi ma jiraan ninki intaa laga waaya kaafir bilahi alcadiim wey rasuul allahi wa khaatama annabiyiin wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin wama arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiira wanadiira waa hawla kooban ruuxa muslimkaa ah, inaba uusan ka shikinaynin nimankan waxay wadaanna muxuu ku hawlan yahay in caqiidada ayadaa shik lagu furo la yidhaahdo wadooyin iyo duruq kalaa jiro ilaahay subxaanahu wa tacala ugula xidhiidho diinta islaamka haba u fiicnaato laakiin yahuudiyadda iyo nasraaniyadda iyo buudiyada iyo hunduuska iyo jamiic al adyaanba waddooyin furan oo ilaahay subxaanahu watacala lagula xidhiidho oo socon hayoo la aqbalayo weeye warkaasay nimankani wadaan iyo shirkadaha aynu soo sheegnay iyo nimanka aynu tirinay qaybo ka mid ah ama badankoodba alimaam shaykhulislaam ibnu taymiya majmuucu lfataawa mujaladka labaatan iyo shanaad wuxuu soo guriyay ijmaaca almuslimiin qadiiman waxadiidan ninkii yidhaahda diimuhu waa turuq muusila aw muwasila ilaahi subxaanahu wa tacaala haba kala qiimo badnaatee waay kulligood waa fiican yihin ninka yidhaahda inuu kaafir yahay bay ijmacu salafi saalix soo goriyey alla muraajici hawl iska kooban weey suubanuhu xadiidka abi hurayra fi saxiix muslim umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa yu'minuu bi wa bimaa ji'tu bihi waxaa la i faray inaan birta ka asla bini'aadamahoo dhanba ilaahay tawxiidka ku dhawaaqaan anigana i rumeeyaan wixii aan la imidee diinna ay aqbalaan faidaa aqaruu bima ji'tu bihi casamuu minii dimaa'ahum waamwaalahum ila bixaqiha waxisaabum cala allahi caza fii lafdin wa fii riwaaya umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wayu'minuu bii fain shahiduu yaa ku jirta fain shahiduu an laa ilaaha ila allah wa aamanuu bii wa bima ji'tu bihi faqad casamuu minii dimaa'ahum waamwaalahum ilaa bixaqiha waxisaabum cala allah ninkii aan rasuulka rumaynin iyo diintu la yimid aan rumaynin wixii kalena aan ku kufrin waa kaafir dhiiggiisu bannaanya iyo maalkiisuba caqiidada waa caqiidatulmuslimiin ay doonahayaan nimankan shayaadiinta inay ku furaan marka tashwiish iyo shoocaca ku furaan ilaa aakhir kaa saaran oo shaydaan dhagawaaweyn aad noqoto bandiga labaad waxaan leenahay ina dacwat ataqaarub bayna aladyaani waa dacwatun ila alkhuruuji can millati ibraahim in layskugu baaqo ama laga qayb qaato ama la xayeysiiyo ama la suuqgeeyo ummadda laga gado in diimaha laysku soo dhoweeyo oo la wada shaqayso dhanaha la wada cabo waa dacwa waa baaq iyo dhambaal ku aadan eh, in diinta nebiyullaahi ibraahim lagaa saaro wax kale ma macnihiisu in diinta aad ka baxdood mushrig noqoto aan waxba u caddayn oo wareersan oo xaa'ir ah baa lagaa rabaa waman yargabu can millati ibraahiima ila man safiha nafsah walaqad istafaynaahu fi dunya wainahu fi alaakhirati la min asaalixiin qul sadaqa allah faattabicuu millata ibraahima xaniifa wma kana min almushrikiin wman axsanu miman aslama wajhu lilah watabaca millata ibraahima xaniifa ma kana ibraahimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kana xaniifan muslima wma kana min almushrikiin yani nabiyulahi ibraahim diintiisu waa caddahay millatu abina ibraahim way caddahay miladaa ayada al rabaa marka in lagu garab mariyo milo shaydaan lagula aado iyo wax la garan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala xataa waa ku inkiray yuhuudiya nasaariya ahlu kitaabka markay dhaheen waxaan ku maxaabsanaynaa nebiyulahi ibraahim iyo carruurtiisii warasadiisii waa lagu inkiray waxaa li am taquuluuna ina ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaata kaanuu huudan aw nasaara qul antum aclamu am illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku radiyay hawsha ayada ah beri bay ka yihiin baale ibraahim iyo awlaaddiisii iyo abulambiyaa iyo carruurtiisii waxaan beri bay ka shirkiga iyo yuhuudiyadda iyo nasraaniyadda shuqulkuma laha markay yuhuudiya nasaara yidhaahdeen tawxiidul adyaan baa furan idinku kaa doontaan qaata laakiin ama nasaaro noqda muslimiinay ama yahuud noqda waxoo dhanba khayr wey ilahay waa ku inkiray wa qaaluu kunu hudan aw nasaara tahtadu maxaa la yidhi qul bal millata ibraahiima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin millatu ibraahiim bay maanta macrakadu ka socotaa ninkii in yar garab mara waa tagahaya fa ummuhu haawiya jahannamu aadahaya ciyaadan billaah aad waa in la isu ilaaliyo leanna waxay rabeen inay dhahaan annaguba hana soo gelinla badiimaha un kala gala khaanadaha furan mid un gala hawshan dambeed wadaan muslimiina joojiya ilaahay subxaanahu wa tacala nabigiisa isagoo u digahaya inuu nimanka gaalada ahlu kitaabka uu dabagalo ama ay fidneeyeen duufsadaan walayn itabacta aawaa'ahum min bacdi maa jaa'aka min alcilmi inaka idan la min alaalimiin mushrikiin baad ku jirtaabaa nabi maxamed hadda laga bilaabo <clears throat> intii waxyiga lagu siiyey ee xaqa lagu caddeeyey ee wax lagu fahansiiyey haddaad dabadabaysato ama aad ku khatalanto <clears throat> yuhuudi iyo nasaare waxay wadaan inaka idan la min alaalimiin waan ixkum baynahum bima anzla allah walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzla allahu ilayk ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu faray xataa fi salawaati naflan wa fardan in ariiqii suubanaa ee wanaagsanaa nabiyulahi ibraahim qaaday iyo subanuhuna qaaday aan ku ducaysanno ilahay inuu nagu toosiyo kana beri noqonno almaqduubi calayhim oo yahuud ah iyo wadaalliina ah oo nasaara ah maalinka u yaraan shan goor baa ruuxa ku ducaysaa ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayr lmaqduub ancamta calayhim ibraahim nuux iyo abul iyo ambiyadoo dhan iyo ahlul khayr oo dhan baa soo galay hayr اlmaqduubi calayhim wala daaliin nabigu axaadiis saxiix wuxuu ku caddeeyey addaaluun ay annasaaraa yihiin almaqduuba calayhimna ay yihiin yahuud kuwii ilaahay noogu cadhooday ama dhunsanaa eed maalin kasta ilaahay ka bariisunu ku garab mariyo ibraahimna ku raaciyo iyo tolkii ku raaciyo ayaa hadda waxaa loo ololaynhayaa oo dowlado loo dhisay iyo andimo duubna loo kawirtay in maxaa lala midoobo oo laga mid noqdo ciyaadan billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxada siraad walam yucadidhu asiraata layidhi ihdina asiraata almustaqiim assurud lama dhihin ayib ama lama jamcinin asrada lama sheegin siraataad lama sheegin jamiica siiqa aljamci oo dhanba hal jamacoo yimid mima jiraan laa saxiixan ama mid qiyaas ha noqdo ama hayr qiyaas ha noqdo siraad muwaxidaan haynaa qur-aanka intaan buu soo celceliyey wa haadaa siraatu rabbika mustaqiima wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh wa ina allaha lahaadi aladiina aamanuu ilى siraaطin mustaqiim wainaka latadcuuhum ilى siraaطin mustaqiim wainaka latahdi ilى siraaطin mustaqiim halkaa wado ee nebi ibraahim marta ee nebi maxamed marta ninkii garab mara jahanamuu aadahaya wadaadkii soomaaligaa yidhi jannada inoo ballana haddaan isarki weyno gaasmo doontaan ku huraynin buuri hebelow allah ku nabad yeelo jannada inoo ballana buu yidhi kii kale jannada haddaan isku arki weyno jannada haddii lagaa waayo gaasmo doontaan ku huraynin buuri waa runtii haddii jahannabaan ku huraynin ninka janna laga waa xaggee jira jahanamuu jiraa soo maaha idan waxaa siraadka ilaahay ninka ka baxa meel kale u ka dhacahaya ciyaadan billaah wamaa ashbaha dacwata haؤulaaءi التaqriibiyiin aladiina yuxaawiluuna الtawfiiqa bayna shariicat اllahi wa shariicat الطaaguut bixaali munaafiqiin dadka maanta doonaya inay isku ladhaan ama mataaneeyaan ama isfahansiiyaan diinta ilaahay sharciga ilaahay iyo muslimiinta dhabta ahaa iyo gaala ay isku ladhaan doonahay aad waxay u shabahaan oy u egyihiin munaafiqiintu waana ka daran yihiin munaafiqiin marka la yidhi war waxaan joojiya maxay ku andacodeen in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bma unzila ilayk wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila الطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu الshayطaanu an yudilahum dalaalan baciida waإida qiila lahum tacaaluu ila ma anzla allah waإlى الrasuul ra'yta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda fakayfa idaa asaabathm musiibatun bima qadamat aydiihim uma jaa'uuka yaxlifuuna biاllaah maxaa daba yaalla in aradna ilaa ixsaana wa tawfiiqa ninku odhanaya in xumaan baan rabaa ma jiro waxaan rabnaa inaan iswaafajinno wanaag horumarin maslaxad dacwo in tawaturka la saaro tacasubka madhabiga ah ikhtilaafka alsilm alcaalami altafaahum alinsijaam atacaayush bayna ahli اladyaan in aradna ilaa ixsaanan wa tawfiiqan warkii munaafiqiin wey kuwii munaafiqiinta masjidka dhashay markii la qabsaday ayna waxay yidhahen in aradna ila axsana wa tawfiiqa waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulah min qabl wala yaxlifunna hee in aradna ila alxusna waa dhaqan munaafiq lagu yaqaan in aradna ila alxusna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun hawshaasi waa hawl maanta taagan bandiga saddexaad وحان لنا الدعوة إلى تقريب إلى التقريب بين أهل الأديان وكفر بالله وبدينه الحنيف lianna baaqan iyo dacwadan iyo bidcadan madmuunkeedu nuxurkeedu waxaa weeye tasxiixu diin alyahuud waa qodobo dhowr ah nuxurku waa qodobo dhowra tasxiixu diin alyahuudi waannasaara in aad aaminto ama aad ogolaato diinta yahuudeed iyo nasaara iyo wixii la halmaala inay saxan tahay haba laga fiicnaado taxta cabaa'at alictiraafu biاlaakhar waxaana la hoosgelinhayaa madallo la yidhaahdo alictiraaf biاlaakhar ayib iyo weliba inaad sallintood ogolaato waxa iyagu isku magacaabeen aladyaan tawxiidiya hadda loo yaqaana ayuu sheegtaan maxaad ahaydeen aladyaan tawxiidiya adyaantu waa laba qaybood adyaan asalkeedu wataniya shirkiya ah oo dhagaxyo iyo dabcaado iyo mxuu ahay asnaam iyo ilaahya ay caabudaan iyo dad waxba xun ha ka kharibnaadee ama ha inxiraafeen asalkoodu ahaa diin tawxiid loogu talagalay oo ambiya la yimaadeen marka xataa muslimiin haddaan sallinno in xooguba shirki una galay asalka ayaga waxaa weyleyn waa muwaxidiin baan soo qabo korka ka qabo aladyaana tawxiidiyaan nahay waad ogolanaysaa marka dambe haddaad ogolaato alyahuudiya wanasraniya siday hadda tahay baa diin tawxiid ah saacadaasaad gaaloobaysaa adoo ceshaha sugahaya waladyaana asamaawiya bay isku magacaabeen aladyaan asamaawiya isku magacaabay diimaha cirka ka yimid diimaha cirka yimid xaggee yaallaan diimihii cirka yimid waa mansuukh kulligood kullu diinin samaawiyin saxiixin bacda bicati muxamadin sal lay wasalam bilxaniifiya waa mansuukha wey ka taariikh iyo haqaafo islaam iyo ictiqaad mu'min ou diimaha rumaynaya gooni wey ayib laakiin waxaynu ka hadlaynaa diin macmuula oo samaawiya oo saxiixa سماوية أو صحيحة أو ما أنت جرتاي ما جرتو أن دين تنحن أنك أهي نيك وحكا الرومين وقال إجماع المسلمين من عمل بالتوراة والإنجيل الصحيحة دون المحرفة المبدلة بعد بعثة محمد إنه قال يا إجماع وإجماع السلف الصالح waxay kaloo isku magacaabaan aladyaan alibraahimiya diimaha u nasabtay nebi ibraahim muhiimaddu waxaa weeye madmuunku inaad ogolaato diinta yahuudiyadda iyo nasraniyada iyo munxarifada baktiga ah inay saxan tahay waxay xambaarsan tahay fikradan ibطaal warafc alaxkaam sharciya min kufr اlyahuudi wالnasaara taxta cabaa'at ataxarur min alaxkaami اlmusbaqa waa inaad hortaadan xugum la degdegin waxba kaafir haydhihin aniga murtadna haydhihin ruux bini aadam adoo kalaan ahay xaq baan leeyahy waxaad aamintay wax lamidaan aaminsanay aan isbahanno tartiib iska jar salka dhulka dhig naqaska iska deji barasharka jooji marka waa inaad ka xorowdo cuqdad nafsiga kugu jirta aad xukumka la ordayso eed kaafir iyo murtad ay leedahay jooja hawsha iyada ah marka marka lagu handado waad dhiiba hadde xoguna waa lagu dhiibay ayib duubweyna waa lagu xihay marka ataxarur min alaxkaami almusbaqa waa ciwaan ay leeyihiin waxaa ka mid ah ciwaanada la hoosgelaya hawsha ayada tacdiilu suurati alakhar ruuxa kale suuradiisa iyo waxaad ka aaminsan wax laga bedelo xogow in fariimkiisa wax laga bedelo yarna naasho riinji la mariyo qaabkii waxaa laga bedelo yahuud maxaad ka aaminsa niman khaa'imiina oo tuuga oo khawana ah ahlu makrin wa khiyaanata wa qub kafara ah ilaahay ku diinkiisi diinkiisii ahlu xasd maya waa dad bini aadama la dulmiye lagu xadgudbay khaybar aad ku baabi'iseen yurub lagu gubay raashku soo kala tuuray muslimiintu amminkan bay xabad ku wadaan adduunko dhan ba laga naftu hayso masaakiina weeye ka soo jeeda muxuuaha nabiyullahi isxaaq calayhi salaatu wasalaam waa in tacdiilu suura waa in lagaa bedelo waxaad aaminsanayd waa waxa adduunka maanta ka socdo wey fahmu alaakhar kamaa yuriid mustalaxaadka la hoosgeliya hawshaan wey ruuxa bini aadamka siduu doonahayo inaad u fahanto u fahan hawlaha ad u adwatay jidibkaada iyo masaartaada jooji waxaa ka mid a musطalaxaadka la hoosgeliyay isaalaة الtashwiih اlmutabaadal fi اlkutub اlmadrasiya wاladabi wاlإclaam in la zuuliyo suuro xumaynta iyo muuqaal kharibidda waxa keenahaya ama sumcadda xun ee dhegta xun ka tagay in laga bedelo kutubta manaahijta ee wax laga barto ardadu waa inaan lagu ababinin yuhuud nacayb carab hadda waashood asami sacuudigaa u dambeeyey ayaguna hadday ka faraxasheen aa maqlaysin tacdiilu lmanaahij ay waa maskh wa naskhi almanaahij atacliimiya ilmahay arka haddii yuhuud nacaybka lagu tarbeeyo oo gaalo waxayta lagu tarbiyeeya nacaybkeeda oo nabigiisii diintiisa la baro hadhow wuxuu taabageli oo hana qaadahaya asagoo gaalo neceb ruux mu'minoo qiimo badanna ah lama rabo markuu kor hayaba waa inaan qayba ku yeelano marka saa darteed kuwait labaatan sano ka hor baa laga bedelay manhajkeedii kalimatuljihaad o dhan laga saaray waa alfaadu alkaraahiya masalatu alwalaa walbara sacuudigana hadda shan sano ka horba iyaguna ay tartiibiyeen oo ay habeeyeen annagay noo soo gudubtay garow waan fadhiisannay manhajka ixtisaan baan bedelay hawlaha marka waa hawla musalsalo isdaba taagan wey waxsaa meel fog laga keenay maah <clears throat> qolyahan iclaamiyiinta ma dhihi karaan yuhuud iyo nasaaro maqli hayr lmuslimiin dadkaan muslimiinta ahayn muslim iyo an muslim baad maqlaysa qolyaha muxuu ayagona ku hadla afgaalaadka soo saa maha muslim buu nan muslim u kaasa adugu waa waxaa laga cararaya yahuud haddaad tiraada mogta yahuud balaaya laga aaminsan yahay kor loo boodi nasaaro waa naqaanaa waxay tahay ayib muslimiinta ay diintu ku duxuday xataa baqaayoodkood bacda alisticmaari almariir altawiil dad bay wal aminkan baaqi ku tahay inay musalaxa isticmaalaan central africa hadaad dhex qaado ama waqooyiga africaba tagto ama galbeedkaba waxaad arkaysaa waxay ku leeyihin annasaara bay u yaqaanaan nasaarada nasaray odhan hayaan qolyahan ad dabcaab buudiyahay waxaan majuus bay u yaqaanaan dabcaabudkeed ee hinduuska majuus bay odhan hayaan kulligood waa majuus kuwan kale waa nasaro dad kale muslimiin warkood waa koobanya mustalaxaadka cilmiga ah ee sharciga in la xifaado oo la ilaaliya wax weyn ba ku jira markii laakiin lagaa labo in hadda lagaa qasa la rabaa waxay xambaarsan tahay mxuu ahaay dacwadaani ilqaau axkaami ahli dimma xalayna waynu tilmaanay min asharci alxaniif wa idaabatuha in xukumka diinta islaamka qayb badan oo ka mida ah la nasakho dacwadanaa wadda fikraddaanaa xambaarsan ayadoo markaasi la hoosgeenaya mustalax ay leeyihin la yaqaan alcadaala alijtimaaciya bulshadu waa inay siman tahay garsoor iyo sinaan iyo walaaltinimo yahuudiga iyo muslimka iyo kiristanka iyo waxoo dhanba alcadaala alijtimaaciya u baahan garsoorka bulshadu waa inay wada ogaan kan waa yahuudi jizya laga qaaday kana waa nasaari jizya laga kan waa mushrik aakaa sanka laga gelin kana muslimka waa maxay waa fasaxan yahay xor daliiqa weeye ilaahay sharcigiisu ku dhaqmahaya waa dulmi bay dheheen dulmi weeye waa la ogolaaday wadaaddaa horboodahay waxaa ka mid a musطalaxaadkooda bayna qowseyn alcayshu e, اlmushtarak xuquuq اlinsaan oo dhan baa la geliyaa musطalaxaadka waxaa lagu baabi'iyaa axkaamu ahli dima alfarq wاltamyiiz bayna almuslimiina wاlkaafiriin afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun idan ilahay in la kala saaro oo wixii aan muslimiintaba la kala saaraya maxaad ka sheegi gaal iyo muslim ma kaana allahu liyadara almu'miniina cala ma antum calayh xataa yamiza alkhabiisa min aطayib muslimiinta waa kala bixi oon isku iimaan ahayn oon isku aqoon ahayn oon isku tawxiid ahayn oo kala sarreeya oo kala qiimo badan ayib gaal marka asagu mooradaba aan soo gelin warkiiba jooji laakiin nimankan waxay rabaan kulli in lagu simo taxta alcadaala alijtimaaciya dastuurkeennii muxuu ahaayey lagu soo madhoodheeyey ii sheeg jabuuti shariifku inoo calankiisa inoo lulay iyo kii ka horreeyo maxaa ku qoraa dadka soomaaliyeed dhammaantood inay siman yihiin xuquuqda iyo waajibaadka ku siman yihiin oon loo kala saari karin oon loo eegaynin diin dhaqan dhaqaale iyo cirqi iyo qowmi midnaba murtadka soomaaliga iyo mushriga soomaaliga iyo kidiin diinba aan aaminsanayn iyo hadda aqaliyada nasraaniya koonfurta ku badan muqooyina meelo badan ka joogta iyo kuwa nairobi jooga haddaba xafiisyo u furan ama kristan baanayla soomaaliyeed iyo wadaadka muwaxidka salafiga ee somaaliga waa isku xuquuq dastuurka kan la qorayey muxuu ahay universal wakhti ay ku bixisay xayisiintiisi iyo naashnaashkiisi iyo ee jabuuti hadda lagu diyaaranay nafsa shay baa ku qoran wax la waa diin yahuuda diimahaas diin gaala diin islaan ah dad maqasho dadku waa siman yihiin dhammaantood xuquuqda iyo waajibaadkay ku siman yihiin masna ilahay baaba diidayba saa u siman yihiin waa mukhaalifa likitaab illahi waliusuuli diin illah waxaa ka mid oy xambaarsan tahay dacwadaani ibطaalu xaddi riddati watamkiini lilkaafiriin fii bilaadi اlmuslimiina bidacwati ilaa diinihim wa binaa'i macaabidihim wa nashri kutubihim taxta madallat alxuriya diiniya in la inkiro oo la buriya xaddu ridda ruuxii diinta islaamka soo gala inuu ku jiro baan ogol lahay kama bixi karo hadduu bannaanka u boodo oo diinta islam ka baxo dagaalkaa laga ridi ama waa la dili ama diintu ku soo laaban wax kala ma laha jizyo iyo heshiis iyo badbaadin midna ma laha ma baryaan in badbaadin ba ninka asaga maxaa yeeley ninka haddaanu xerada lagu soo celinin si qasab ah ama aan surkaba laga goyn oon la waayin meeluu ku dhibcay inta muurada ku jirtaa baxayso bannaanka u yaacays wax loog yahay weligaa xayn meelma ku xaraysay ma oday ceesaan hadday bannaanka u bood ood ceesaantaas soo xarayn weydo kulligii cadhi o dhan waa yaacahaya ma tahay mise ma maxaa cabay dhib bannaanka istaag inta kale baxayaan xabad xabadba u fakan marka ceesaanta waa inaad soo xarayso ama uu dhurwaallo booday la waayo meele ka baxday marka muurada islaamka ninkii soo gala wuu ku jiri haduu ka baxana waa maqanya ama u kusoo noqon diinta ilahay waa sidaa laakiin nimanbaa maya abadan xuriya alxuriya diiniya loo baahan yaa lagu yidhi diiniya xor buu u aaminayo atacadudiya diiniya atacaruf cala alaakhar alshaa almutabaadal musalaxaadkaasaa lagu baabiyaa xaduridda oy nimankan leeyihiin dacwadan wata iyo bidcadaani waxay keenaysaa markaad ogolaato alxuriya diiniya in xaramaynka laga dhiso macaabid buudiyo iyo hunduus kanaa'is nasaaro macaabid yahuudeed waa qasab ille waa ogolaatay xorriya diiniyaa tiri waa in laga dhiso duwal khariij meeqaa hadda laga dhisa kanaa'is iyo macaabid laga wadaa jidda way ku yaalaan baa lagu yidhi anuu ma arag laakiin waxaan ka ahayn xaramaynka sacuudiga meelo badanoo ka mid ah dad la yidhi kanaistan waxaa iska leh shacabka mudafiinta iyo shaqaalaha filibiinka iyo indhayrta iyo jaynaha iyo dadka hindida meelahan joogto iyo baa lagu talagalay baa ka dhisan baa le anugu kale indhaha ma saare laakiin nimanka casiirka ka soo cabay sacuudiga aad bay u sheegeen hawsha ayada almuhim waxay xambaarsan tahay dacwadani ilqaa'u ljihaadi fii sabiili illah taxta musamaa asilma alcaalami jihaadka in la baa maxaaba loo dagaalam walaalaa nahay walaala miyay dagaalamaan maya walaalka miyay biro kuu qaban maya hadday sidaa tahay yuhuudigu waa walaalka nasraanigu waa walaalka buudiyuhu majuusigu walaalka wey marka birmageydo wey daday birtu ka caagan tahay baa jira kuwii weeye maxaaba loo jihaadka marka waa in la elqay laga saara meesha qaatilu ladiina laa yuminuun waa mulxidiinta wey kuwaan diinba aaminsanayn wey wixii diin aaminsan ayagu ha soo dhoweeyey saasay ku yidhahdeen iyo in la eedeeyo oo la dhaleeco la cambaareeyo xarakat alfatxi اlislaami taxta madallat wa taxta qaacidat alictiraaf bimadaalimi اlmaadi waa inaad ogolaatood ictiraafto dhibaatooyinka awiyaalka muslimiinta ay geysteen ay gaalada u geysteen cudurdaad ka bixiso cudurdaad waa in laga bixiyo sidaad u daba taagan tahay muxuu ahay qolyihii gubay ayib waa gubitaan been ah, wey sal aan lahayn ay samaysteen hal sanad intay muslimiinta ka dilaan ama gubaan baa ka badan wixii loo geysto o dhan yuhuud ayib ama si toos ugu geystaan ama si muxuu ahay aan toos ahaynba waxaa ka mid a waxay xambaarsan tahay bidcadaani altashkiik fi اddiin wa idcaafi اlyaqiin bikhabr اllahi wa diinihi taxta madalat aw qaacidat laa axada yamtaliku alxaqiiqata almutlaqa shiki in diinta lagaga fura waa ko wey waxaad leedahay ninyow ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weeyaan waa alla khaaliqoo weyn weeye hal dariiq bas in lagu cabo suuragal ma ahe wadooyinka ha bateen magaaladu hadday caasimadu weyn tahay waa inay intaasoo jid soo galaan wey in hal jid oo muxuu ah besa laga soo galo suuragal ma ah famaa baalullaahi subxaanahu wa tacaala shubadaas lagugu furaayo markii ilahay in waddo kasta gash wadooyinka dhan waa xidheen tanaa tan tana tanaa ummadoo dhan deeqdoo qaada qoraxda keligeed say ummaddu u deeqdo iyo dayax keligu u deeqo ayaa tanna u deeqdaa nabigaana jideeyey waqad jacala allaahu likulli shayin qadara maa jacala alaykum fi diini min xaraj kugu filan waxaad wadoo dhanna waa waduruq shaydaan weeye walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum an sabiili hal wada wey ilahay jidkiisu wixii kaloo dhan ee u baxaad meel kasta u baxaad sheegayso ama yuhuudiyad gala ama nasraaniyad gala ama jidka u baxa buudiyo u baxa iyo hayweyga aada hunduus kulli waa waddo shaydaan wey halka wadda maxamed marta unbaa ka saxan waxaaso dhan baa shaki lagaaga waa lagudhihi horta maba jiraanba xaq mutlaq ah oon khalad aqbayn ruux haysta ma jiro waan khaldami karaa adna waad khaldami kartaa waad saxmi kartaa adna waan saxnaan karaa hadday saa tahay waxayna isku ceshanno oo reer kalaa wada dhaqdo waxaa ka mid a tamjiid asaatidatu zanaadiqa walilxaad in la bumbuuniyo oo muxuu ahaayey la ammaano oo la wadwado muxuu ahaay qolyaha ilxaadkiiya sandaqa ummadda ugu yeedha waxaa ka mid waxay xambaarsan tahay xل cqd الwلاء والbrاء والxb في الlahi والbغض في الlah والmuwالاة والmuعاadاة تaxta madلة الmaxabaة والاxtiraam الmuتabاdل in la baabiyo ixtiraam iyo isqadarin baa lagaa doonaya alkhuwa الإnsaaniya lagu leeyahay nabd التacasubi واlاrtiyaabi bاlآkhar tacasubka iyo faara qabiilka diineed iska jooji baa lagu leeyahay had iyo goora ruuxa ka shakiin cuqdad baa kuu jirta dadku wanaagsan yihiin qalbi sama wanaagsan ku qaabil niyo saafia ah laga rabaa ruuxdaad waa in ruux saafia ah tahay dadka ha ka shakiid muslimiintu waa mutasamitiin xirxiran weeye maxaa idinku dhacay sida lagu wado waa laga farxan lahaya reebaadiyata sidii laguu leeya mutacasi muqalid ah ee isku furfurayso baad gaal noqonaysaa dhagawaaweyn <clears throat> hawshaa khatar wey waa dhaqanay xataa dhallinyaradu iyo qaado ka horn aanan ka sheekaynay sida dadka loo mxuu ahay mxuu ahay loo eh, lagu eh, hanjabo ama loo buubsado aad bay u yaqaanaan kadib waxaa la soo wadaa in lagu soo ururiyo xataa intooda roon ee un wuxuun dambiira ku dambeeyo waxay leeyihiin xasru اlmucaadaati wاlbaraa'i fi اlkaafir اlmuxaaribi اlmucaadi faqad dad ciduun la coloobi oodan weli ruux saafi noqonayn ee waa inaa kaafirka muxaaribka ee muctadiga aad la colowda keliya ayb waxay xambaarsan tahay qodobaheeda markaynu ururinayna u dambaynta annaha waa labsu lxaqi bilbaail xaq iyo baail in laisku labo oo laisku qaso bay walaa talbisu lxaqa bilbaail fataraahum yastaftixuuna bilmu'tamaraat yastaftixuuna almu'tamaraati walmaxaafili biaayaati min alqur'ani alkariim wamaqaaطica min alkitaabi almuqadasi zacamuu wfي dalika الtaswiyaة bayn اlkufri wالshirki wa bayn الtawxiid wاliimaan waxay maraysaa hadda maadaama labsigu u farabatay mu'tamaraadka iyo shirarka iyo xaflada iskugu tagaan wadaad baa loo yidhi duubayn aayado quraan aan u akhrinaya waxaa loo yidhi kii budiyaha baranbaran buu ka siin waxaa loo yidhi kii kiristanka waxba asna akhriy mid koofiyadiidan madaxa u saarantaha basada oo yahuudiga loo yidhi wa isluxahaya maca salaamo noo wada duceeya waa dhammaatay aad arkaysa hadda muxuu ahay kan waddanka haysta maalinka muxuu ahay meeshu wuxuu ku qaatay ama la doortay waxaa tidhaadaba maxaa loo yeedhay wadaad muslim oo dub weyn oo remadheera ah, iyo maxaa loo yeedhay ya iyo mid kristana duceeyaa la duceey dowladda soomaaliyadaan daawanayn wadaadkii soomaaliyeed baa duceeyey wuxuu wado oo loo yidhaha haddana kii la kala baxay ayib saasay ku socotaa waa laba diinoode jirto xaq a weeye nin walba haynoo duceeyey allah noo aqbala aamiin ku kala dara faataxa maca salaama hawshu soo saab inaad daawateen bayla tahay hawsha ayada baashu markaa maraykan iyana u doonina meeshan ay taallaaba meel kastay taagan tahay baashu ayb mu'tamaraadkooda waxay ku furfurtaan muxuu ahay aayado qur-aanah oo qolyaha mu'tamarkii shirarka ay leeyihiin nimanka shayaadiinta ah iyo waxyaaba laga soo qaadaya kitaabka muqadaska shay ku sheegeen kitaab muqadas hadda meesha ma yaallo kitaab muqadas alla laa waa jira ilahay laha waa laakiin waa la nasakhay waxay iyagu wataan jeebkooda wey waxaa ku jira marka arinka asaga ataswiya ah, bayna اtawxiid wاliiman wa bayna اshirki wاlkufri wاطaaquut waana kufri fi xadi daatihi alband araabic bandiga afraad waxaan leenahay min furuuci hada اlbidca waxaa ka mida allaazima furuucda ay bidcadan leedahay ee weliba laazimhayeen la waayi karin hadi korba taagan waxaa ka mid a ataswiyatu bayna buyuuti اllahi wa bayna buyuuti اlkufr alkana'is wاlmacaabid wa tabaadul الziyaaraat bayna cumaari almasaajid wa murtaadi almacaabid walkana'is wa tandiimi الziyaaraat liduur اlcibaada mima yuziilu karaahiyata almuslimi liahli اlkufri wاlطuqyaan waxaa ka mid a in la simo masaajidda iyo kanaa'ista iyo macaabidda kulli la yidhaahdo waa duur iyo guryo ilaahay lagu caabudo laguna cibaadaysto hadday sidaa tahay shacabkii bulshada guryaha taga masaajidda kuwa camira iyo kuwa kanaa'ista yimaada kuwa mxuuahay macaabidda taga kulli ha isbooqdeen ha issalaameen hadiye ha is siiyeen ha isku hambalyeeyeen tuxafa la isweydaarsado waa idin side say ruuxa muslimka marka looga siiba qalbigiisa ee cuqdadii iyo karaahiyadii iyo nacaybkii diinta ahayd ee uu qabay gaalada iyo macaabideedaba u qabaa lagaa siibahaya alimaam ibnu taymiya lawadooliga ka warran kanaa ism buyuut ullah miya laysat buyuut allah wainamaa buyuut ullahi almasaajid bal hiya buyuutun yukfaru fiiha biاllaah wain kaana qad yudkaru fiiha falbuyuutu bimansilati ahliha wa ahluha kufaar fahya buyuutu cibaadati lkufaar ibnu taymiya waa guryaha ilaahay lagu kufriyo weeye cibaadatu lkufaar baa guryaha lagu taga majmuucu lfataawa mujalladka labaatan iyo labaad safxada boqol lixdan iyo laba halka ku jira waa ta hadda dhacday ee manasuta ka dhacday maxaa la yidhi masaajidii iyo muxuu ahaaye buudiyihii iyo waxoo dhanba kaniisad weyn halaskugu tago nin walba tiisa ah ha ka sii daayo loo barurdiqo ha loo duceeyo dadka ku dhammaaday ilaba setembar iyo ahladoodii baa loo duceey halkaasay baashu maraysa wa min furuuciha allaazima waxaa ka mida furuucda ka dhalatay ee hada bannaanka taalla mushaarakatun fi asalawaati waalibtihaalaati waalmunaasabaati addiiniya in gaalada aad la wadaagtaan oo lagala qayb qaato ee xafladaha munaasabaadka ciidahooda iyo muxuu ahaayey casuumaadyaha ay leeyihiin wa hada baabu khizyin wa khasaara wa caar nadama fi alaakhira bal hiya baabu kufrin waridda iqtaxamahu altaqriibiyuun waxaa ka mid a salaadaha laga qayb galo xuduuru salaati alaxad waxaa ka mid a yowmu min ajli salaam bay sameeyeen hal maalinoo la tukada salaad midaysan oo nabadgelyada adduunka loo baryo waxaa ka mid a min ajli ducaa'i ilmowta waata laga qaybgalay ee hadda wadaadihii soomaaliyeed ay ka qaybgaleen buudiyihii iyo hinduuskii iyo nasarihii yuhuuddii kaniisadii wanida maarsuta ku taalla laga qaybgalay wey hawsha aynu soo sheegna waa uun muqtadafaad yar oo baashaan waxay ku dhisan iyo waxay keenayso xalayna waxbaynu soo tilmaanay intaasaad waxay la tahay waa uun ku filantah wax laga fahmo jamciyadaha iyo mu'asasaadka iyo hay hawshan ku hawlan iyo afraad iyo ayaanta ka qayb qaata kulluhum waa kafaratun billaahi alcadiim haarijuuna can diini rabbi alcaalamiin xukumka khulaasadiisu waa inta jamciyaadkan ku howlan in la mideeyo diimaha la mataaneeyo laga saaro wax kastoo u dhexeeya muslimiin ee gaalo oo diiniyada u dhexeeyo kala genyan la baabi'iyo hawsha noocaas dadka ku aadan afraad iyo acyaan iyo jamciyaad iyo mu'asasaad iyo munadaamaad ka qayb qaata ayagoon la kala qaadaynin min xukumka mutlaqee cumuumiga ah waa kafaratun murtaduun wey hadday horaan islaan ahaayeen khaarijuuna can diini rabbi اlcaalamiin salafku ridwaan ullahi tacaala calayhim hawshan hawl ka yar bay go'aamo taa ka adag ku qaateen waxaa jiri jiray bah la yidhahda zunnaar ama zinaar waxata iyo khiyaar oo loo xidhi jiray ahlu kitaabka waa suuman ama baylal dhexda loogu xidhi jiray yuhuudda iyo nasaarada si loogu garto inaynan muslimiin ahayn lagu sooci waxay culima is weydiiyen ruux muslim uu xidho ka warram baylkii iyo suunkii lagu yaqaanay nasaarada ama yuhuudda haduu nin xidho ka warama waa kaafir bay maasuun kaniisatan gurigiisa duu ku xidha kaafir wey li'annahuma waa calaamataani wa shicaaraani lilkufr shicaar iyo calaamadii astaan gaalnima ninkii qaata biikhtiyaari ku qaatana waa kaafir bay istaageen xata aljahmiya ogolaada xukumka asaga aljahmiya min al alashaacira iyo kuwii ka daraab waxay ogol yihiin waxay dhaheen gaalnimo asagu ma ahe khiyaarka iyo baylkan la xidhay waa calaamad iyo daliil kutusi kar ruux inuu gaal yahay maxaa laisku hayaa marka falkan laftirkiisaa gaalnimo ah iyo asagu laftigs gaalnimo amah wuxuu daliil u yahay gaalnimo qalbiga kaga jirta isla soo qaada tafsiilka u udhexeeya salafkiiyo jahmiyadda geli maayo waxay khusaysaa in laysku raacay ninka inuu gaal yahay nin manaadka ka dhiga falka iyo xidhashada iyo nin ka dhiga manaadka qalbiga u dego ictiqaad aaduu yidhahda calaamadana tusaysa ayaga hawl u taalla wey haddaad u baahato faahfaahinta qadiyadda waxaa u laabataa kitaabka layihahdo maqaalaatu min safwaan wa aatharuhaa fi lfarqi alislaamiy majaladka koobaad waxay salafku ama culammadu takfiireen almutaradid ila alkanaa'isi biduuni cudurin sharciyan daahir ninka kaniisadaha ku noqnoqday galabki tagay ama maalin kasta lagu arkay jooga xoostay ka xariiqeen waa gaal bay maxaa meeshan ku celcelinaya cudurdaar muuqda ma jiraan wuxuu ugu noqnoqon gaalnimaa jirta ibnuqayim raxmat ullahi tacaala caleyh tahniyad in loo tahni maalin ciida christmas bay matalan joogaan iyo habi new year wax la garan waaya bay taagan yihiin ama nayruuskii iyo mahrajaanadoodii iyo ciidahoodii khaaska ah ciidulkhamiis iyo ciidahay lahaayeen ee munaasabaadkooda yaad u taniyeysa hambal yaad u dirtay duqduqayada carbeed oo dhanba qolyahan waxaan ujeedaa ah, caalamka xukuma andimada iyo madaxweynaha islaamka sheegta ciidaha kristanka saaxiibadu way u tanidiyeen dhambaalay diraan dhambaalle iyo hambalyeyn bay u diraan kulli gaaladay saaxiibada yihiin ee adduunka haysata xataa netanyahu olmarta bay u dirhaya wax kale iskaba jooji markay ciidaha joogaan waa loo dirhaya ibn اlqayim wuxu uhi waama tahniyatu bishacaa'ir اlkufri اlmukhtasa bih faxaraamu biاlاtifaaq midla an yuhani'ahum biacyaadihim wa sawmihim fayaquul ciidun mubaarakun calayk ciid wanaagsan bay kuu tahay ciiddaadu aday mubaarak kuu tahay aniga imaha intaasaad khatara ku galabi kartaa aw tahna'a aw tuhani'a aw tahna bihada alciid aw tahana bihada alciid ciidan muxuu ah boogaag iyo muxuu ah baraka ka qaad wanaxwihi fahada in salima qaa'iluhu min alkufri fahuwa min almuxaramaati wahwa bimanzilati an tuhani'ahu bisujuudihi lisaliib bal dalika acdamu iثma cind allahi waashadu maqta min altahni'ati bishurbi اlkhamri waqatli الnafs waاrtikaabi اlfarji اlxaraam wanaxwi wakaiiru miman laa qadara niman laa qadra ldiini cindahu yaqacu fii dalika laa yadri qubxa maa facal faman hanaa cabdan bimacsiyatin aw bidcatin faqad tacarada limakti illaahi wa sakhatih axkaamu ahli dimmi mujalladka koobaad wuxuu sheekhu yidhi waad maqlayseen in loogu tahnida gaalada shacaa'irka kufriga ay leeyihiin waa xaaraan bilitifaaq maalan waxaa ugu hambalyaysay ciiddoodii soomkoodii soonnama soomaani hilibkii waxay iska daayaan wax kale waa afuuftaani ciid mubaaragad baa ku tiri waa ciid wanaagsan adiga allaha mxuu ahaay aday ku wanaagsan tahay ninkaas hadduu gaalnimo ka badbaado yacni in la takfiriyo maxalu baxin wa ruuxa asaga waa hambalyo keliya oo dirtay intaad duubweyn iisoo xidhata baad kala qayb gashay muxuu ahaayey salaadii loogu talagalay hee diimaha in lagu midayo salaad diimaha lagu midaynayo oo lagu baruurdiiqahayo dadka waxyeeladu ay ka gaadhay ilaban setembar iyo ahladood baad ka qaybgelaysaa iska badaa culummaduna waxay leeyihiin ninka asagu dhambaal hambalya adare baa gaaloobahaya ciyaadan wuxuu sheekhu haddii gaalnimo ruuxa uu ka badbaado waa bimansilat waa min almuxaramaat shiki la'aan waxayna la macno tahay adoo ugu hambaliyeeyey gaalkii u sujuuday saliibka saliib buu u sujuuday yacni macatabkiibuu u sujuuday markaas ugu hambaliyaysay waa la xugum in ciidtiisa iyo munaasabatiisaoo kufri ah aad ugu hambaliyaysaa la xugum ah waxaa ka sahlan buu ibnu qayim yidhi hambalyadaas inaad nin khamre cabbahaya ama sinaysanaya ama muslimiin dhiiggooda daadinaya aad u hambalyayso baaba ka sahlan taasna cinda eh, a'immat alxanaf waa kufr nin khamre cabbahaya hadaad u mushaxraado waad gaaloobaysaa bay dheheen nin baa khamre ku dhuftan kaasuu dhadhacay markaas aw guuriyaa tiri aw guuriyaad ku gaaloobaysa ayib khamraad shati u geysay iyo shay xaaraana in laga shaqeeyo ribo iyo shati laysan ganacsi baad siisay waa kufri wey cinda ahli cilm ayib marka gaalnimo cadinka aad ah ugu halbaliyaysa macnaheedu waxaa wey waad qiraysa wix baad ogashahay iska badaa marka xaaraamaad eh, eh, mxuu ahaayey wax kale iska badaaya alimaam abulxasan alashcari asagu muxuu yidhi kaniisad inaad dhisto siday gaaladu ugu tukadaan ama ilaahay ugu baryaan baryadii baatilkeeda shirkiga ahayd waa gaalnimo buhi muhandiska injineerka muslimka ah ee kaniisaddiisa waa gaal buu taagan yahay abulxasan ashcari wa iraadatu alkufri ka binaa'i kaniisatin yukfaru fiiha billaahi kufrun mar labaad iraadatu lkufri kufrun wa binaa'u kaniisatin yukfaru fiiha billaahi kufrun liannahu iraadatun lilkufr kaniisadda maxaa u dhistay gaalaaya muxuu aha ku ciyaara soo maaha oo shirkigooda iyo bakhtooda ku habaysanaya idan waad og in gaalnimo meesha lagu samey maxaa udhis masaajid baa meeshu beyt ilaahi miya may waa beytu cibaadatu lkufaar waad dhistay calaa cilmin bidaalik gaal baatay leeyihin culammadu ayib wadaadda yidhi waa jiraan waa xaaraan mooyeene ninkan injineerka asagoo shilinbuu qaadanhaya xirfaddan uu bartay guryahanuu taagahayaa hawl u taalla maaha wixii muxuu ahayey ku badboodahay ama ku tumanhay niman yidhi culamaa waa oo waa xaaraan laakiin waa biitifaaq inay xaaraan tahay muran ma laha binaa'u in muhandis injineera u dhiso muslim inay xaaraan muran ma laha laakiin magaalnima mise ayaa muran ka taagan yahay hadalkaa waxaa soo guriya alimaam alqaraafi fi lfuruuq wa aqarahu calaa dalik mujalladka koobaad ilaa caqiidadan ama bidcadan ama dawadan waxay xambaarsan tahay laba qaacidoo kufri ah oo lagu gaaloobaa laga helay qaacidada koobaad alridaa bilkufri kufrun qaacida musalama qaacida labaad man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir qaacida musallama ninkaad aad la midoobayso eed la walaaloobayso ma gaalnimaad ka aaminsan tahay kama aaminsanid hadduu gaal yahay waad ka carar lahayd lakin waxaad aaminsan tahay in aad iskhilaafsan tihiin khilaafkiina uu yahay ka khilaafi الshaafici lilxanafiya wa khilaafi اlxanafiyati lilmaalikiya uu yahay ilmo walaalaha isku hooya oo isla jaanqaadahaya dhibkaa la yareeyo laba bahood inaad kala tihiin oo laysla kiin qaban baad aaminsan tahay ama qaacida alridaa bilkufri kufr idan waa qaacidataani ijmaaciyatan aqaama alculamaءu اlbaraahina calى sixatima qaala rabu اlcizati jala fi culah wqad nazla calaykum fi اlkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xata yahuuduu fi xadiiثin hayri inakum idan miluhum ina allaha jaamicu اlmunaafiqiina wاlkaafiriina fi jahannama jamiica aayaddaasi maxay caddaysay xugum iskacdo bannaanka yaal ilaahay meel loogu kufrinhayo ama ilaahay subxaanahu wa tacala wax lagaga sheegayo ama lagu jeesjeesahayo ninkii fadhiista asagoon meeshaas iskaga cararin ama yacaan dhino munkarka aan radiyin kuwii dembiga samaynhayba la xugum yahay hadday macsiye kabiira ku jireen asna macsi kabiiruu ku jiraa hadday gaalnimo samaynhaya isaguna waa gaal laabudda inaad meesha ka cararto ama dembiga aad wax ka qabato dadaad waxba ka qaban karin waad ka cararaysa adoo wax ka qaban karin haddaad ka carari weyday ood iska sii fadhiday fadhigaadan wuxuu tusahayaa dembigaan raalli ku tahay hadhow nacnac kale iyo waxaanu raalli kama ahayn lagaa dhagaysan maayo abu jacfar annaxaas tilmiid النasaa'i wuxuu yidhi fadalla bihada calى wujubi اجtinaabi أصxaabi الmacaasi إida dahara minhum munkar لأna man lam yجtanibhum faqad radya ficlahum wالraadi bاlkufri kufrun aayaddan waxay tustay kitaabkiisa icraab alqur'aan loo yaqaan aayaddan waxay tustay buu in ay waajib tahay in dadka macsiyada iyo dunuubta samey laga fogaado laga dheeraado markay munkar samey iskaga carar maxaa yeelay ninkan munkarkii iyo gaalnimadii meesha lagu samayn aan ka fogaanin wuxuu raalli ku noqday sida saxiixa ah waxay samaynayeen ninkii gaalnimo ku qancana gaal weeye wakadalika makiy bn abi aalib sidaasuu kaasnu odhanaya kufaarun baati inakum idan miluhum ay kufaar idaa jaalastuuhum jaalastumuuhum calaa tilka alxaal lianna man lam yajtanibhum fahuwa raadin bificlihim farda bilkufri kufr alqurطubi fii tafsiiri sidoo kale man lam yajtanibhum faqad radiya ficlahum waridaa bilkufri kufr fakulu man jalasa fii majlisi macsiya walam yunkir calayhim yakunu macahum fi lwisri sawa alimaam albaqaaci sidoo kale adilo badan bay qadiyadu leedahay hawl iska cad weeye falmujaalisu min hayri nakiirin raadin buu asaguu leeyahay walihaada calala biqowli inakum idan ay idaa qacadtum macahum wahum yafcaluuna dalika milhum ay fi lkufri liana mujaalasata almudhiri liliimaani almusarixa lilkufraan daalatun calaa ana idhaarahu lima adhara annifaaq wa annahu raadin bima yusarixu bihi hada alkaafiru waridaa bilkufri kufrun fashtada xusnu khatmi اlaayati bijamci اlfariqayni fii jahannama wuu sii waday hawshaasi waa hawl iska cad weey buudiyaha iyo mxuu ahay hunduuska iyo nasaarada iyo yuhuudda muxuu ahay salaad lagu midaynhaya lagu tukan hayay tukanhayey ilaban siteembar loogu baruurdiiqahayay inta ka qayb gashay waa kafaratu murtaduun waxa meesha lagu haya ayagoon lagu qasbin bay tageen waana ku raalli noqdeen falkooda iyo ficilkoodana tusahaya mujaradulficli baa kufri ah waana daalun calaa rida alqalbi aayaddu siday caddaysay culumada ay ku tiigtiigsadeen weeye alimaam asheekh sulaymaan ibni cabdillaah ibni muxamed ibni cabdilwahaab raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay saaxibu dalaa'il wuxuu leeyahay asagu ina macna alaayati calaa daahiriha inakum idan miluhum calaa daahirihi wey aayaddu wahwa ana alrajula idaa samica aayaati illaahi yukfaru biha wayustahza'u biha fajalasa cinda alkaafiriina almustahzi'iin min hayri ikraahin walaa inkaar walaa qiyaamin canhum xataa yahuuduu fii xadiiin hayrih fahuwa kaafirun miluhum wain lam yafcal ficlahum waa kaafir ayagoo kale ah qasab maaha asagu inuu baranbaran noo qaado asagu qasab ma aha inuu madaxa iyo tuquus asagu sameeyo qasab ma aha kufrigii iyo shirkigii ay samaynhayeen asagoo raalli ah intay waraaq casuumad loo diray ma ka soo qaybgalay hawshii ma barakeeyey kaafir milahum mil hunduusi walbuudiya walmushrikiin hawshaa waa inay u caddaato ummaddu <clears throat> wuxuu idhi imaamku fahuwa kaafiru miluhum wain lam yafcal ficlahum liأna dalika yatadamanu الrida bاlkufri wالrida bاlkufri kufr wbihadihi اlآayaةi wanaxwiha istadla اlculamaءu calى ana raadi bالdanbi kafaacilih fain iddaca أnahu yakrahu dalika bqalbihi lam yuqbal minh hadday ku anduceen annagu hawsha waanu ka qaybgalla munaasabada mooyeen maanan jecay waxaana maanan taageersanayn kiryu uf baa laleeyahay kuwa ayaga ah lianna alxukma cala aldaahiri wahuwa qad adhara alkufra fayakuunu kaafira majmuucatu tawxiid safxada afartan iyo ku qoranya muhiimaddu waxaa weeye manaatu alaxkaami wa cala dawaahir nimankaana waxaa ka daahira kufri iyo taageerid iyo ka qayb qaadasho diintii kufriga ahaydee diinu altaqriib waltawxiid bayna aladyaan bay taageereen ayagoon wax ku qasbi jirin iyo wax daruuro muuqato daahiro meesha taalla aysan jirin yani waxaan u jeednaa ikraah baan u jeednaa daruuro kale meesha ma taalli ikrah baynu ka hadlaynaa alimaam asagu cabdullaahi ibnu moxamed annajri alyamaani asna sidaas sidaasoo kale u marahaya halkaasuu maray bandiga shanaad ee lixaad baan u jeeday cafwan waxay xambaarsan tahay hawshan meesha ka dhacday maanasoota iyo kaniisada weyn ka dhacay ama adduunkaba maanta ka socota haddana laga furay maanta muxuu ahay dawxa ka socota tashjiicu alkufri wa taswiiquhu wa huwa kufrun biijmaci almuslimiin in eh, la socodsiiyo ama wax cunamaya laga dhigo gaalnimadii laga dhigo ama la ammaano ama la qurxiyo ama la dhiirogeliyo ama muxuuah la dardargeliyo kulli waa gaalama biijmaci salafi saalix shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh fakhrudiin araazi saaxibu tafsiir اlkabiir ninkii shaaficiga la yaqaanee caanka ah ee kutub alcaqaa'id haddiiba qaala alimaam la yidhaahdo ayib juwayni buu ku dhacaa baa la yidhi ayib aqaidka raazi buu ku dhaca kutub usuul fiqina hadii la imaamna waxaa loo jeedaa juwayni iyo xaramayn ninkii noocaas ahaabuu sheekh islam ibn taymiya wuu takfiriyo waa murtadka qad kaana kaafiran wa murtadan khaarijan can alislam burhatan min azaman buu ibn taymiya maxaa jira l sheekhu wuxuu idhi kitaab buu alifay kitaab layihahdo asiru اlmaktuum fii mukhaaabati eh, fii cibaadati اlkawaakibi wa mukhaaabati الnujuum buu qoray kitaabka muqadis wuxuu ku sheegay raazi in uu fiiriyey waxyaabahan eh, awliyada la baryo iyo ahlu qaabuurkoo la ixtiraamo iyo ayagoo mxuu ah qurbaan la siiyo iyo fuuxoo la shiday iyo hawlihii aynu samayn awliya alla adeeg hawlahi aynu soo garan maysaan hawlahaasan dabagalaybuui waxaan ogaaday nacfi inay leedahay manfaca dunya way leedahay buur ducadaa lagaa aqbalhaya waa lagu taageerhayaa jin baa kula shaqaynhaya xogow khadamaad ah baa meeshan ka jira marka culumadu waxay leeyihiin fakhrudiin araazi nin aqoonta jecel oo baxdiga cilmiga jecel buu ah waxaasoo dhan waxaa u geeyay dhaheen aqoon raadis iyo inuu muujiyay atafawuq ala hayrihi iyo in maanta adduunka ninka aqoon intuu islaamka dhan soo dhammeeyey inuu diimihii gaalnimada xataa u baadhay oo kutub ka qoray isqadqaadkii wuu eeday waa lagu tagfiiriyey hoostu ka xaday ibnu taymiya wuxuuna yidhi kaafir buu ah markaasu wuu manaadku ku tagfiriyey wuxuu yidhi ijmaacu salaf saalix buu khilaafay maxaa jira laa nisaaca bayna almuslimiin ana almra bishirki kufrun wariddatun ida kaana min muslimin wa ana madxahu wاhanaa'a calayh wاtargiiba fiihi kufrun wariddatun ida kaana min muslimin waxaan muran lahayn bayna almuslimiin waxaan u tagfirinay raazi waxaa weeye almru bishirki waa kufrun biijmaci salaf saalix wuxuuna ummaddii kitaab uu qoray uu leeyahay shirkigu iyo gaalnimadu nacfi bay leedahay sheekhow bal ka waran kuwan kitaaba nooga qori ururna u asaasay shirna u qaba in gaalnimadii aamaan dhex galoon la midowno oo nirgaha laisku furiyo geel laisku sii daayo iska wadaa in wax laga qoree waaba la midoobahayaaba gaalnimo islaamnimo laga soo baxo iyo gaalnimo la galo baaba aduu ka hadlaysaye niman yidhi waxoo dhan isku fura gaalnimana ma jirto bal ka wuxuu sheekhu yidhi wa ana madaxow gaalnimo in la ammaanayo shirki wa hanaa calayhi mxuu ahay lafaa la ammaano wa tarkiib dadka la jeclaysiiyo alxiwaar asilmi alxiwaar alislaami almasiixi in la walaaloobo alusra alibraahimiya adaan atawxiidiya wuxuu sheekhu waa kufrun waridatu idaa kaana muslim miyaan maslaxa dacawiya howlahaas yaa howl aan fiirin karraa oon gaaloobi karraa wuxuu sheekhu haddana mar labaad innahu laa khilaafa bayna almuslimiin annahu laa yajuusu almru wala alidnu fi اtakalumi bikalimati اlkufr ligaradin min alaqraad bal man takalama biha fahuwa kaafirun ila an yakuuna mukraha fayatakalamu bilisaani waqalbi muطminin biliimaan manaadkaa manaadkii lagu takfiriy wey idan altashjiic wاltaswiiq wاlidn wاltarkhiis wاlhanaa wاltarghiib oo dhan waa howlaha laga helay wee dacwadan iyo rag ka qayb qaadanaya waxaa la sheegaya in soomaalida qaybo ka mida masaajid ay ku leedahay maraykan iyo yurub ay xubno ka yihiin iyo acdaa jamciyaddan weyne adduunka wareerisay ee diimaha in la mido lasku furo laisku baabi'iyo muxuu ahay laisdhex qaado islaamkana la nasakho dadka u shaqeeya gaale iyo islaamba sheeganaya inay soomaali ururaheeda qaybo ka mida ah ay xubna ka yihiin masaajid noocaasaa la sheegaya hadday jiraan masaajiddaas ha inoo dambayso masaajidda waa buyuud ilaahi oo ilaahay dartii loo dhisay waaga hore nimanka jooga maamulka ka ah salaadahay tukinhayaan laguma tukan karo nimankaa murtadiin wey laguma daba tukan karo salaad ku ansixi mayso khudbooyinka laga dhagaysan maayo waa in laga cararo ummaddana looga digo lagana fogaado <clears throat> masaajidku haddii marka loo dhisay mashruuca inuu ka qayb qaatana waa la dumanaya masaajid ma ah lagu tukan maayo laakiin hadday nimankan shayaadiinta gadaal ka yimaadeen oo gadaal ka qabsadeen ayagu un salaadaha laga ilaashado ummaddana ha looga digo beydkuna waa beyd ilaahay hawshaas waa in lagu baraarugo andacoodkii uu fakhtiyan raasi ku andacooda hawsha anigu diin xumo igama ah muqadimada kitaabkiisa hadal fiican buu ku qoray laakiin hadalkaa fiican sheikhulislaam dheg jalaq oo muusan siinin muusan dhegaysanin muxuu u arkahayaa inay tahay min baabi darra maadaca alcuyuun waa sayxin khayaano wey iyo tadliis raasi wuxuu yidhi hada mulakhasu ma wasala ilayna min cilmi talisimaati wاsixriyaati wاlcazaa'imi wa dacwati اlkawaakibi maca tabari can kuli ma yukhaalifu اddiina wayatlum اlyaqiin hadalkaa wanaaggiis u fiirso wuxuu ihi waxa aan kitaabka aan ku qoray nihaayada khaatimisa muqadimada maxsuuste wuxuu ihi waxaan meesha ku waa cilmiga aan gaadhay iyo waxaan ka aqaano diimaha muxuuha cilmiga loo yahay atilisimaad waa cilmiga sixirka qayba ka mida jinka casaaimta iyo qardhaasyaa lagoeyo cilmi ku saabsan jinka lagu keeno taxdiiru ljini iyo wixii la halmaayo iyo istiqdaamuhu iyo sixiriyaadka iyo casaa'imta iyo eh, xidigaha oo la baryo anuu weliba beri ka abuur oo ka barin iska takoorahaya oonan eh, wax kastoo diinta islaamka ka hor imanaya ama dhaawacaya caqiidada islaamka oo waaba faafisay intaad kitaab ka qortay ood nashrisay ood noo ammaantay baad caamada ku dhex siidaysay hadhowna meel waxay ugu qortay waxaan beri ka ay kitaabkaas marka la eego wixii diinta islamka ka hor imanaya waa hawshuu ku qoreen eh, shamsulmacaarifka shamsulmacaarifka wuxuu kuu tilmaamayaa sidaa ruuxa u sixir ee u dili qaabka u dil sidaa samee xilligaa muxua lu keliya ugu istaag baleedaa samee dhiig ku qabayso bakti markuu kuu ishaara qaabka sixirka loo dhigo ruuxana loo dilo sixir loogu dilo wuxuu konahay alaa falyataqillaha faaciluhu ninkii samayn lahaa ilaahay ha ka cabsado oo yuusan dadka laynin oo waa noo dhiibtay yacni waxaan wareer wey intaad gaalnimo noo xayiisisay oo noo sharaxday haddana beri baan ka taas waxaa wey waa talbiis sheekhu hawshaa muusan yeelin adugu waxaad unta ku magaco maslaxo iyo wanaag ku magaco wuxuu wuxuu yahay un weeye xaqiiqada diineed marka la fiiriyo macnaha iyo magac uu leeyahin baa la siin adugu ku sheeg maslaxa ku sheeg hormar ku sheeg silmi ku sheeg gaalnimo u an gaalnimo shaykhulislaam al raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu leeyahay markuu ka hadlahaya dadku magacyahay la baxaayaan iyo waxay quruxsan in waxba lagu dhisaynin ee xaqiiqada uu shaygan diiniyan uu ku yahay in wax lagu dhisayo wuxuu yidhi qalla maa yata'ata asixru biduuni nawci cibaadatin lishaytaan waxaa yar sixir inuu kaco ama qabsoomo adoon shaydaankii aan caabudin nimanka sixirka dhaga shaydaan baa qaba mid la yidhahdaa oo dabada loo qaawiyo mid la yidhahda oo qaawan reerka xaggaasi qoraxdhac ooga bax casarkii dayib mid hooyadii walaashii la korasiiyo yani ilaa ay mar kitaabka qur-aanka mid ku kaaja mid ku istaag la yidhaahdo mid musqusha kugal la yidhaahdo mid laydhaha haweenayda had iyo goor markay dhiig qabtoon u galmo ayadoo daahir ha agmarin yacni nimankan saxarada ah shaydaan bay caabudaan wax laog yahay wey tiibuu sheeku ka hadlaya ninkaan aqoonin bay u taallahay wuxuu idhi sixirku ma kaco mana suuragalo adoon shaydaan caabudin inta badan wa taqarubin ilayh asag waa loo dhowaanhayaa shaydaankan ood u dhowaato soo degay soo dawaa inaad taraad u yeedha nimanka ood xoola u layso mingiska somalan iyo boorana iyo saarka wixii lagu samayn jiray maxaa la samayn jiray awowyaalow ka kaca darmaankiini wey waa la baryahay nimankan maxaa awowyaal xaggee jooga awowyaal mushayaadiintan baa awowyaal ah darmaantiini waa haydin shaqaysa ka kaca markii la guursado u imaada xirow miskiin oo sakaraad yaa waadanba gabadhii guursanhay toddobaadka koobaad bu gabadh soo duulaysa cuur falkii ila waa ilaa labaatan sano baa lagu ballaminhayay umbaa markii la guursado u imaada maxaa rabtaan barfuun furweynina iyo abubinti marnaa iyo xoogo tumana iyo jaawi iyo alaabtaas rabna waxa waa taqaaniin aad baad u taqaanaan bsaad u qosaysa mar arkaay almuhim shaydaanka waa in loogu dhowaado bidabxin imaa bida wuxuu yidhi sheekhu wataqarum il imaa bidabxin bismihi shaydaan magaciisaad ku gawracaysaa qabsada aw yaal qabsada qolyaa qabsada waa taqaana jinka qabsadaa loodhan hayaa markay qabsadaan baa loo gawraci ka kaca neefkii markii la gowraco farba dhaqaajin mahayo dhiiggay ka nuugahayaan firiqlayn mahayo ka kaca markay ka kacaan buu neefku rafanhaya ayib waxaan xusuustaa loo jeedo eh, eh, shariif caga yare oo asaguna jinkaa ku shaqaysan jiray dadku siyaarada xoolaha ka qaadan jiray xoolaha iyo loo ururiyo labaatan neef o adhiya soddon konton neef o la keenayo oo kulubkaan ah oo qalaan oo meelo badan laga keenay keligii baa kaxaysanhaya ul dheeroo saruuro wato intuu saaro wax ku akhriyay talaasiim iyo sixir buu ku akhriyay adhigii yaacay hadduu ordo wuu la orda adhigoo dhan baa la orda u istaago adhigu waa dul istaagahaya macaa waa dul fadhiyaa waa la ordahaya duulaa bay dhihi jireen duulu ah ma aqaana inuu hadda noo yein waramahay almuhim shaydaanka magaciisa inaad ku gowracdo aw bidabxin yuqsadu bihi huwa ama waa gawrac magaciisaba ha sheegina waa gawrac loogu talaga jinka in lagu ixtiraamo ama ayagoo loo gawraco wixii ku badnayd wey somaali way yareen inay magaciisa ku lakin waxaa ku badnaa inay jinka xoole u gow xataa ceelasha markay qodaan ceelasha iyagoon xoole lagu gowraco oo jinka aan layska samayn lama cabi jirin haaliban guri haddii la dhisahayo jin baaba dadka haystay basiisuba aminkan in yar baa ka xorowday ayib oy mujaahidiintu gaadhay inta kale ma aqaan waxay tahay fayakuunu dabxan ligayr illah markaas wuxuu noqonayaa dabxan ligayr illah aw bigayri dalika min anwaaci الshirki wاlfusuuq wالsaaxiru intana iga khusaysa maxalushaahidku bayt اlqasiidku waxaa weeye wالsaaxiru wain lam yusami hada cibaadatan lishayطaan fahuwa cibaadatun lahu wain samaahu maa samaahu bih waxaan uu shaydaanku saaxirku samaynayo waa cibaado shaydaan asagu wuxuu doona ha ku sheego waa qurbaan ha yidhaahdo waa awliyadii mxuu ahaaye waa mxuu aha ruuxaantii reesha cabdiqadar ha yidhaahdo waa kuwii ree cari barakalayd asaga u taallaa awogay bay saaxiibba ahaayeenoo waan iswaraysanaynaa aday huwa shirkun wa kufrun lxaqiiqatih wa macnaah laa lismihi wa lafdih faman sajada limakhluuqin wa qaala laysa hada bisujuudin lah kufrigu waa kufri iyo shirki xaqiiqadiisuna ku yahaye aduu waxaa doonta ku magacaaw aday ku tal haddaad tawxiid aad shirki tiraada shirki noqon maayo haddaad shirki iyo kufri tira waa tawxiid iyo islaamnimana isbedeli maayo shay kasta xaqiiqadiisa dhaafi maayo sheekhu wuxuu uhi faman sajada limakhluuqin makhluuq ruuxu u sujuuda baqabri baad u sujuudday awliyaad u sujuudday wadaad baad u sujuudday markaasa waxaa tihi sujuud ma aha waxaani maxaa la yihahdaa khuduucun wa taqbiirun lilardi xoogu isbahaanbihin iyo dhulkan dhunkaday weeye buui dhulkan dhunkaday xooguna waan isyar dabciyey qalafkii baan iska saaray ee ma aha sujuudi cibaada limakhluuq whada aw hada ikraamun an wuxuu hi waa ikraam iyo ixtiraam lam yakhruj bihadihi اlalfaadi can kownihi falyusamih bima sha wkadalika man dabaxa lishayطaani wadacaahu waاstacaada bih wataqaraba ilayh bima yuxibu faqad cabadahu wain lam yusami dalika cibaadatan maxalushaahidku waxaa weeye nimanka hawshay sameeyeen ayagu ha difaaceen waxay doonaan ha ku sheegaan fii xaqiiqati waa kufrun wa cibaadatun liaaquud weeye inay ka toobadkeenaan waa laazim wey hadalka badaaculfawaid qayim wey hadalka asaga wahabida aad buu anfacaya badaaculfawaid majalka labaad ilaa baa lagu laaban karaa culammada muslimiintu intan wax ka yar wax ku takfiiriyeen gaalnimaa nin samey baa u qostay waa gaal maxaa u qosaysaa qosol hiilala ma maqasho qosol hiilala baashan hiila nin soo labistay bay oo ku farxayo asagoo qoslaya tale wax laga duubahayo warkiiba jooji kitaabka loo yaqaana alfaad alkufr libadr bni rushayd alxanafi waxaa ku yaalla oo qarnigii sideedaad dhintay من ضحك مع الرضاء can من تكلم بالكفر كفر ومن تكلم بكلمة الكفر وضحك به bihi كفر kafar ninbaa gaalnimo ku hadlay annagood u qosashay kii asagu ku hadlay waabaa gaal muran ma lahaati aduguna qosalkaad ku gaalowday maxaad esh maxaad u qoslaysaa intaad ka xuman lahayd ama ka dhiidhiya ama ka dagaalami lahayd ama aad ka carari lahayd qosalkani muxuu ahaa aima alxanafi maxay yidhaahdeen haddaad zinaysanayso oo bismi tirada gal baa tay ku dhacaysa waad zinaysanaysa zinadan muxuu ahaaye shaydaan fooda kuu geliyey iyo xaaraantan iyo macsiyadan inaad sidaadoo islaan xalaal u galman aad bismi illaahi tiraahdo allahuma janibna wa janib shaydan camaa rasaqtana waxay dhan waa kufri iyo gaalnimo wey waa istihzaa'un bidiin illaahi wa biismi illaah salaad bay ku magacaabeen kufrigii shirkigii bay ku magacaabeen ayagoo duubawayn dhex fadhiisteen ciyaadan bilah waman takalama bikalimati اlkufri wadaxika bihi hayru kafar wa takalama bihi hadduu ku hadla gaalnimadii mudakiru nin muxaadarayn haya wa qabila alqawmu dalika minhu qolyihii dhagaysana ay ka yeelan ka aamusaan ayaguna gaalo wey muxaadirkii gaalnimo kada waa gaal qolihii ka aqbalee ka dhagaystay ee madaxa u gundhiyan culummadu hawsha waa ku adkayday muhiimaddu waxaa weeye addacwa ilaa taqaarub aladyaan wa tawxiid aladyaan iyo in diimaha la midoo la mataaneeyo ummadda in loogu yeedha waa gaalnimo ninka ugu yeedhan waa gaal ninka ka qayb qaata mashaariicda iyo howlaha iyo muctamaraadka arrintaa ku aadan ee lagu xaqiijinayana asnaga waa kaafir sidaa waxaa doortay muxuu ahayey lajna daa'ima fatwada raqamkeedu yahay sagaaliyo toban loogu laaban karaa ee soo baxday labaatan iyo shantii koobaad kun iyo hijrada iyo fatwada raqamkeedu yahay toddoba kun kaloo sidaa fatwooday haddee wax fatwo looga baahan yaha ma laakiin waa iska muqawiyaad hawl iska cado bannaanka taallo weeyo ruux muslimoo diinta wuxuun ka garan uusan ka shekanaynin xataa caamada muslimiintu ay garan karaan weeye a sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin asaguna halkaasuu maray wuxuu leey إنii la أclamu أna min الناasi man inkhadaca وظna أna diin اليahuudi والنasارى diin qائm wlakin laysa bشhay إن hada الdiin اladي عalayhi اليahuud والنasارى diin mansوخ nasخhu اladي شharcahu lahm oo all ah whuwa أxkم الxاakimiin faman zacma اليوم أnhm عlى diini yardaahu الlah وأna أdyaanhm kaالdiin الإسlاmi وxاول أن يقول أن هذه الأديان الثلاثة الثلاثة كلها صحيحة فإنه كافر مرتد يجب عليه أن مرتد عن دين الإسلام يجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله ومن ادعى أن دينهم مقبول عند الله فهو كافر مرتد يجب أن يرجع أن يرجع إلى عن قوله وإما وإما أن تضرب عنقه فإذا ضربت عنقه wa haulaai almakhduucuuna aladiina yuriiduuna an yudaahinuu acdaa allah inamaa hum maqhruuruun sufahaau fi lcuquul dulaalun fi ddiin inahu laa yumkinu an yajtamica diinun saxiixun maca adyaanin baailatin abada dacwatu taqriib bayn aladyaani mujalladka koobaad afraad baan u jeedaa cafan ku bay fadwada dheer lagu soo guuriyey masaladu xukumkeedu waa kooban yahay waxaa weeye waa bidco kufriya gaalnimo ah shikila-aan axadkii ka qayb qaata asagoo mashaariicda hawshaanay garanay ama loo sheegay waxaa weeyaan waa kufri iyo gaalnimo aan geed loogu soo gabanin asaguna waa kaafir murtadu can diini rabbi alcaalamiin nimanka soomaaliyeed ee ka qaybgalay shirka asaga ah hadday naaqid kale ka badbaadaan ka qaybgalkay hawsha ka qaybgaleen bay ku gaaloobahayaan leanna waxaa loo keenay oo loogu yeedhay casuumaad loo fidiyey dhammaan dadka aaminsan diinaha kala duwan inay ka soo qayb galaan salaad lagu midaynaya diimaha laguna baroordiiqahayo dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay ilaba siteembar iyo ahalladoodii tii ka qayb galeen waa daawateen bay la tahay waxaa la soo gelaya internetyaha looguna muxuu dhaqaan loogu dhaqaaluhuba iska roonaan karaa dhibba ma lehe oo qayl baaba loo heliyaa markuu u yaryahayna waa xaaraane laakiin tan weyn baa i khusaysa hawshaasay ka qayb galeen ninka hawsha xubinka ah iyo qolyaha ka qayb qaata ee mashruucan diimaha midayntooda ah waa kaafir murtada laguma daba tukan karo masaajidna waa in laga qaado ilaahayna haka cabso asagoo haka tobad nolosha asada u gudbaynaa masala thaalita waa iska gabagabayna kariidu waan khulaasaynaya insha allahu tacaala masaladaani kutub badan baa laga qora aad iyo aad u faahfaahsan oo fara badan lamana soo koobi karo laba risaale keliya idiin tilmaamaya say dalaba u akhriyaan oga faa'idaystaan kitaabka koobaad waa risaalat asheekh bakar abu zayd raxmat ullahi tacaala caleyh ibtaal nadariyat waxd aladyan kitaab aad u risaalo yar maca wajaazatiha wa lataafatiha qayima jiddan weeye matbuuca meel kastana taalla waxaa la yidhahdaa ibtaalu nadariyat tawxiid waxd aladyan baa aad bay u qiimo badan tahay waxaa jira asaguna kitaab aad u weyn oo min awsaci maa ulifa fi hada mawduuc ah sida inta kule intaan arkay kitaabkan magaciisa waxa la yidhaha dacwat الtaqriib bayna اladyaan diraasa naqdiya fii dawi alcaqiida alislaamiya lidoktor axmed ibni cabdiraxmaan alqaadi waa afar mujalad kitaabka asaga ah yanbaqii qiraa'atuhu wa diraasatuhu labadaa kitaab haddii la akhriyo waxaanay mashruucu yahay in la fahmi doonaan u malinayaa eh, lajna daa'ima iyo hayatulkibaarna mabaaxid iyo abxaad badan bay ku leedahay ee fataawadooda ha la akhriyo gabagabadu waa tawsiya waa ka baxaya hadalka insha allahu tacaala ummadda muslimiinta meel kastay joogto waxaan u dardaarmaynaa inay daraaseeyaan masaa'il tawxiidi waliimaan wa masaa'il kufri washirki watuqyaan in la daraaseeyo xilligan xaaliga oy talabadu iyo ummadda muslimiinta ay masaa'il kufri waliimaan ay bartaan say gaalnimada oga digtoonaadaan iskagana ilaaliyaan waa laazim khaasatan ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta kale ee caalamulislaami ka baxsanee bilaadulmahjar walaqaliyaad iyo daarulkufri meelaha jooga waa inay aad iyo aad howlahaas iskaga ilaaliyaan gaalnimada waxyaabaha keeni kara iyo wadiiqooyinka lagu gaaloobi karo waa inay bartaan kana taxadaraan rasaa'ilka cilmiga ee masaladan laga qoray iyo waxyaabaha lagu gaaloobana culummada meelaha joogta waa inay ummadda u akhriyaan una daraaseeyaan sayn muslimiinta oogu dhicin gaalnimo aysan ka warqabin sida risaalada eh, nawaaqidulislaam ood garanaysa risaalo yaro aad u qiimo badan oo uu sheekh maxamed cabdillah ku ururiyey waxyaabaha lagu gaaloobay mujmac caliyiga ah ee eh, risaalada alkalimaatu annaafica fi lmukafiraati alwaaqica uu leeyahay sheekh cabdallah ibni moxamed ibn cabdilwahaab uu leeyahay mufiid mustafiid fi kufri taarik tawxiid kashfu shubahaat iyo wixii la halmo risaale mufiida ah oo ku saabsan mawduucan kufriga iimaanka ah ummadda waa in loo daraaseeyo o calaa cilmin ay ahaadaan si marka cilmu kufri waliimaan u noqdo cilmi iska daruuria oo badiiha oo ummaddu ay garanayso sida dahaarada iyo salaadda ummadda loogu sharxo si ka daran waa in masaa'ilkan loogu shara iyadaa ka khatarsan iyadaa ka khatarsan hawsha iyada ah baryahanna waxaaba batayba shirkigii sheekh mur wuxuu hi ashirku fii zamanihi tatawar shirkiiyo gaalnimadu xilliga aynu joogno waba reemagaal hayaabuur waa hormarhayaa shirki cusub oo reebadaan naqmid cusub oo reemagaalah oo mashaariic oo bunuug leh oo dukaamo leh oo muxuu ahaaye akoonna laa socdaba oo reemagaal ah gaalnimada uun geed lagu wareegi jiray iyo qabuuro iyo muxuu ahaaye aboodii aan la khayr la baryi jiray laga soo tag iyo awoow sakaraada hawle hadda waxaa la wadaaba mashaariic lahoo quruxsan oo tayba loo xidhan hayo loo duban iyo coomaad waxaan kaloo dardaarmaynaa alictinaa bialab اlcilmi akara mima yahtamu اlmaru cala xayaati اlyowmiya ruuxa muslimka ah waa in cilmiga sharciga diiniga ah oo wakhti ku bixiyo barashadiisa daryeelana arrinta ayadaas uu u daryeelahayo si ka daran noloshiisa yowmiga ee quudkiisa daruuriga ah waxaan kaloo u dardaarmaynaa culummada ee muslimiinta meel kastaba jooga iyo talabada cilmiga garanhayaba inay u istaagaan biwaajib اlbayaan wاlxadar min macarati اlkitmaan wasahar calaa ximaayati caqaa'id اlmuslimiin waa in yataqu llaha fii in loo istaago nin walba uu caddeeya xaqa uu garanayo kana digtoonaada in shayga xaqa ummadda laga qariyo ummadu culummada ee meel kastaba joogto inay usoo jeedaan waqhtina ku bixiyaan ilaalinta caqiidada muslimiinta iyo diintooda ilahayna hawsha ay uga cabsadaan waxaa taageero mudan wadaadihii ka hadlay qadiyadan ee maraykan iyo meel kastaba joogay ee xukumka diineed ay garanayeen sidiisa u sheegay bacdamaa ay xaaladda daraaseeyeen waa ku saxan yihiin boqolkiiba boqol taageerana yay intaa iga tahay iyo waajib igu aadan u arkay inay mudan yihiin la taageero maadaama mowqif wanaagsan ay ka istaageen waxaan munaasab ahayn aadna u foolxun wax laga sariigtana ah in mujaahidiintu khalad yaroy galaanna tooshashka lagu qabto markay wadaadadubyo waaweyn gaalnimo tiimbadaanna laga wareegaysto loo macdareeyo waa dhibtiisa la eg wadaaduna laga raba inay meel saara arrinta ayada ah. waxaan kaloo dardaarmaynaa akhdu alxaydati waalxadar min addacawaati alkhabiisati almaakira laa siyama dacawaati ahli alkufri waaطugyaan wakadalika nidaa'aat ahli اlbidaci wاdalaal in aad iyo aad looga digtoona laga fii jognooda oo layska ilaaliya dacwaadka iyo dhambaallada iyo baaqaqa ka soo baxaya dadka gaalada ah iyo dadka ahlulbidaca ah inta badan waxaan shar ahayn oon dhibaato ahayn oo diinka saarid ahayn oo minjacaaminay ma wadaan wax wanaag wanaagay kugu maqan yihin lama arko walaa yaza muxuu ahayey walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu hawl la ogyahay wey waxaan kaloon dardaarmaynaa muslimiinta jooga wadamaha gaalada inay ka digtoonaadaan caruurtooda yaryarka ah een caqli ku filan iyo cilmi ku filan aan lahayn inay geeyaan dugsiyada iskoollada gaalada ay leedahay in la geeyana ma bannaano waana xaaraan haddaad kenya joogtaan iyo haddaad maraykan joogtaanba ma bannaana carruurta yaryarka ah ee cilmi iyo caqli ku filan aan lahayn aan qaan gaadhin in la geeyo iskuul gaala ay leedahay macalimiin ka tahay ma banana waana xaaraan risaaluu ka qoray sheekh bakar abuzayd masaladan la yidhaahdo almadaaris alajnabiya taariikhuha wa makhaatiruha wuxuuna soo guuriyey culamaaulmucaasiriin ay isku raaceen ilmihiisa yarkaa ninkii qaada ee iskuul gaalo geeya diin gaale iyo mid xun iyo dhaqan gaale iyo caado gaala lagu barhayo iyo mid islaanoo muxaraf aba lagu baray ninkii geeya inuu gaal yahay waa murtad buui wiilkiisa ilmihiisa ninkii geeya iskuul gaalo kaasoo wax ka bedelay ruux ilmihi yara caqiidadiisii dhaqankiisii ku shubanaya wuxuu doono maxaad ka ogtahin carruurtiin hawshaa waa gaalnimo khilaafna ma jira culamada islaamka hawshan ka hadlay abxaastoodii bayaanaadkoodii majaamicdii fiqiga ah hay-aadkii buu sheekhu soo goy waa risaala qayima in lagu akhriya yurub iyo galbeed iyo meel kasto la joogaba ay muslimiintu ay aqliya ku yihiin risaaladana waan dardaarmayna loogana dego muslimiinta arrinta iyada ah waxaan kaloo dardaarmaya in laga qayb qaato halganka qaa'imkaee soomaaliya caalam islam o dhan ka taagan nin walba wuxuu awoodi karo naf iyo maal iyo adinba iyo dacwo iyo allabari nin walba wuxuu kari karo ka qayb qaato inta aad ka qayb qaadanaysaa nafihi mxuu ahay qadayaadka kale caalamka ka taaganba waxaan kaga baxaya hadalka in lagu dadaalo wadajirka laga digtoonaado mxuu ahay khilaafka iyo kala tagga ilaahay subxaana wa tacaala wixii wanaageen sheega waxaan ka baryahayaa inuu idinku anfaco wixii shareen sheegeen anigana ii dhaafo idinkuna is aafinin hadaa bilahi towfiiq